alxamdu lilaah rab alcaalamiin sala allahu calaa muxamedi wacala aali muxamed wasalama tasliima kaiira e, xadiidkan aynu soo marra ee ku saabsan hadhka carshiga in la hadhinayo e, waxaa ku jiray warajulaani taxaaba fi llahi ijtamaca calayhi watafaraqa calayh marka waxaa soo gudagelaya ijtimaaca inay adduunyada ku kulmaan oo intii adduunyadao dhan laga soo qaado ijtimaac tafaruqana geerida in laga soo qaado geeridu saa ku kala kaxayso iyo tan kale lafteedu waa soo gelayaan markay kulmayaan inay saa ku kulmaan markay kala tegayaanna inay saa ku kala tagaan tafaruqii weynaana waa soo gelayaan oo marka inay saa ku kala dhintaan tafaruq waa lagu itlaaqaa caaisha waa tii markay tilmaamaysay walaalkeed waa tii soo qaadanaysay yacni adigu waxaan markaa saasaan isugu lamaanaan jiray baa macnuhu ahaa falammaa tafaraqna kaannii wa maalikan lam nabit leylata mac markii aanu kala tagnay kala tagga waxaa looga jeeday oo ka tilmaamaayey geerida uu dhintay walaalkii maalik uu dhintay ayuu ka tilmaamayey falammaa tafaraqnaa kaannii wa maalikan lam nabit leylata maca marka tafaruqu inuu mid dhinto waa dhacdaa oo dee tafaruqii weynaa bay markaa kala tageen marka waana soo gelaysaa xadiiska waa soo gelaysa sunna ahaan waxaa soo arooray marka qof qof ilaahay dartii u jecel yahay inuu u sheego oo yidhahdo innii uxibuka fillaah inuu sidaa ku yidhaahdo ayaa sunnaa sida axaadiista qaarkood ku soo aroortay ka kalena uu u duceeyo ou yidhahdo axabaka allaahu aladii axbabtanii liajlih ilaahay ha ku jeclaado allahaasoo aad aawadii ii jeclaatay ha ku jeclaado inuu saa ugu duceeyo ayaa markaa sunna ah xadiidka shan iyo afartan can abi bakrata annahu intahaa ila anabiyi sala allahu aleyh wasalam wahuwa raakicun abi bakra waxa uu sheegay inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam intii ka ahaatay ku soo dhammaado soo gaadhay wa huwa raakicun iyada oo walxaal huwa nebigu calayhi asalaatu wasalaam raakicun u rukuucsan yahay isagoo rukuucsan buu salaaddii ku soo gaadhay fa rakaca waa rukuucay abubakra yacni salaadii buu ku xidhay abubakra markuu salaaddii ku xidhay fa rakaca waa rukuucay abubakra qabla an yasila ila asafi intaanu safka soo gaadhin ka hor ayuu rukuucay yacni safka meel ka dambaysa isagoo maraya ayuu salaaddii horta xidhay dabeedna waa rukuuca si aan imaamku uga toosin rukuucda weli isagaan ku gaadhin dabeedna marka waxa weeye haddana safkiibu u soo gaadhay oo usoo yacni isagoo rukuucsan ayuu markaa waxa weeye soo socday oo safkii markaa waxa soo gaadhay waa ku dhowaa dakara dalika lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam dabeedna wuxuu taa u sheegay arrinkaa wuxuu u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam faqaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam zaadaka allaahu xirsan walaa tacud zaadaka allahu ilaahay ha kuu kordhiyo xirsan dadaal ha kuu kordhiyo ilaahay walaa tacud ha u noqonin ayuu ku yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam saasuu ku yidhi xadiidkan wuxuu ku tusinayaa salaaddii in lagala hormaray abubakra nebigoo imaama calayhi salaatu wasalaam baa salaaddii lagala hormaray abubakra abubakra markaa wuxuu soo gaadhay yacni oo nebiga soo haleelay iyadoo uu rukuucsan yahay safkii isagaan saan isu taagin ayuu xidhay dabeedna waa rukuucay riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa famashaa ila safi safka intii ka ahaatay buu soo socday dabeedna safkii saasuu ku soo gaadhay haddaba xadiidkan waxaa laga qaataa masaa'il masaa'isha laga qaato waxaa ka mid a rukuucda haddii imaamka lagu soo gaadho in ragcadda la tirsanayo jamaahiirta culammaduna saas yadaabay qabaan waana sida afarta madhaboodba ay ku tageen afarta madhaboodba waa isku waafaqsan yihiin haddii rukuucda lagu soo gaadho in ragcadda la tirsanaayo xadiis baanu sheekh albaani quweynayaa tilmaamaya haddaa waxa weeye imaamka soo haleeshaan isagoo rukuucsan yacni la rukuuca oo ragcaddana tirsada haddaad soo gaadhaan isagoo waxa weeye markaa sujuudsan haddaad soo gaadhaanna la sujuuda laakiin ragcadda ha tirsannina xadiiskaa sheekh albaani wuxuu odhanayaa waa saxiix sanadkiisu ayuu odhanayaa sanad saxiixa ayuu ku soo arooray xadiidka wuu saxiixinayaa sheikhu silsilatu xadiisi asaxiixa ayuu ku saxiixinaya marka xadiiskaasina masalada fasli buu ku yahay oo waa caddaynaya madaahibta marka afartiina saas yadaa bay qabaan shawkaani sheikha la yidhaahdo baa mar wuxuu u dooday inaan markaa la tirsanayn rukuucda haddii lagu soo gaaro waana sida markaa culamo kalena ay ku tageen oo bukhaari iyo yacni bacdii horena laga soo naqliyey oo aan badnayn mucaasiriinta qaarkoodna waxbay ka qoreen calaa kulli xaal shawkaani qowlkiisu waa iskhilaafo markii dambe waxaa jirta fatwo kale uu leeyahay oo kitaab kale laga soo naqliyey fatxu rabbaani kitaab la yidhaahdo oo sida jumhuurka u waafaqayo calaa kulli xaal daliil ahaan waxaa qawisan in marka la tirsanaayo haddii rukuucda lagu soo gaadho lagu soo haleelo masbuuqna la yahay ragcaddaa la tirsanayo ayaa qawi ah oo arjax ah xadiiskan laftiisana culamada qaarkood waa u deliishadeen waayo lama sheegin inuu markaa u kacay ragcad kale markuu nebigu ka baxay salaadii ayuu markaa weydiiye u yidhi yacni mee markaa kii yacni markaa soo yacni markaa ordayey markaasa abuubakar uu yidhi ana markaasuu yidhi maxaad caynkaa u samaysay markaasuu dabeedno markaa waxaa yacni saa u sheegay dabeedna markaasuu ku yidhi zaadaka allahu xirsan walaa tacud marka ma odhan ragcad baa kaa maqan su-aashana inuu dib dhigay riwaayaadka qaar bay ku soo aroortaye lama soo naqline markuu salaadda ka baxu weydiiyey hadduu markaa waxa ragcad kale u kacayna wuxuu ku mashquulsanaan lahaa ragcaddaa kale inuu ku jiro markiiba ana ma yidhaahdeen marka xadiidkan laftiisa saasaa looga dariishaday rukuucda haddii lagu soo gaadho imaamka in marka la tirsanayo ragcadda ruuxuna masbuuq yahay sidaas ayaa looga daliishado lagala baxa haddaba markaa dhowr arrin buu sameeyey abubakra waa mida wuxuu sameeyey inuu soo orday riwaayaadka qaarkood bayna taasi ku soo aroortay inuu soo orday inuu soo orday yacni isagoo yacdu ayuu markaa waxa weyaan yani soo galay oo isleeyahay inay ku dhaafi marka waxaa la leeyahay ha ku noqon ma waxa weeye orodkaa u soo orday mise waxa weeye waxaa la leeyahay ha ku noqon waa inuu markaa safka isagaan soo gaadhin oo toos u soo gaadhin safkii salaaddii uu xidho rukuucay dabeedna safka usoo socday mise waxaa la leeyahay ha ku noqon waa in markaa rukuucda intuu kala xidho aanu ragcad kale u kicin yacni waxa weeye teebay ku dhacaysa tan kuma dhacayso ku saabsan marka waxawan yacni intuu rukuucda imaamka kala xidho oo rukuucda ku gaadho ragcadda inuu tirsado in laleeyahay ha ku noqon markaa ma suuragal aha waayo haddii aan la tirsanaynin ragcaddaas de waxay noqonaysaa arkaan inay ka maqan tahay ama ragcadi ka maqan tahay ha ku noqon lama yidhaahdeene waxaa la odhan lahaa markaa yacni wixii ka maqan yacni la kaale ama salaadda ku noqaa la odhan lahaa khaas ahaan haddii garashalaan ay u dhacday irjic fasalli fa innaka lam tusalli saasaa lagu odhan lahaa yacni waxweye lagumana odhan marka muraadku taa maaha tan ku saabsan safka iyadaan la soo gaadhin in markaa waxaweye la xidho aan toos loo soo gaadhin dabeedna safka loo soo socdana bacdi waa ku xambaareen bacdi waa ku xambaareen laakiin xadiis kaleoo bannaynaya ayaa jira oo markaa tilmaamaya in markaa sidaa in la sameeyaa inay markaa waxa bannaan tahay saas aawoodee culammada qaarkood waxay yidhahdeen taa lafteeda in lagu xambaaro ma aho masaladaa wuxuu aad ugaga hadlay sheekh albani silsilatu saxiixa ayuu kaga hadlay xadiis kalena markaa keenay marka wejigaa inaan lagu xambaari karin ayuu maray culamada qaar marka waxay arjaxayaan inuu marka waxa weeye soo orday in loo diidaayo orodkaas oo xadiiskani waafaqayo axaadiistii hore aynu soo marray yacni in markaa salaaddii lagu yimaado iyadoo la xasiloon yahay qaaluu istacjalna asalaa qaala falaa tafcaluu ida ataytum asalaata facalaykum bisakiina yacni marka xadiiska kale inuu waafaqaayo oo muraadka laga tilmaamayaa taa yahay ayaa marka bacdu ahlicilmi ay ku xambaareen waxaa loo diidayaa taas inay tahy laakiin culamada qaarkoodoo ku xambaaray waa jiraan safka iyadaan la soo gaadhin in salaaddii lagu xidho oo dabeedna markaa la rukuuco oo rukuucda lagu gaadho imaamkii dabeedna safka loo socdo ta loo diidaya inay taa tahay bacdi culammada ka mida saas iyadaa ku xambaaray riwaayo laga fahmaayo inay marka waxa nowcan maa karaahiye tahayna waa jirtaa laakiin calaa kulli xaal yacni taas in lagu xambaaro waxa ka dhow in markaa taas sakiinada in looga jeedo laga tilmaamayo oo bimacnaa orodkan aad u soo ordayso ha ku noqon in laga tilmaamayo ayaa awlaa saynu hore usoo sheegnayna rukuucda marka imaamka lagu gaadhayo waa in la hubsadaa inaad rukuucdii ku gaadhay oo weliba aad ku xasishay waa inaad taas yada xaqiiqsataa oo hubsataa haddaad ka shakidana asalku wuxuu noqonayaa inaanad ku gaadhin ayuu noqonayaa oo ragcaddaa markaa ma tirsanaysid waa inaad hubsataa inaad rukuucdii ku haleeshay markaasaad ragcadda tirsanaysa xadiiska lix iyo afartanaad can abi hurayrata ana nabiya sala allahu aleyh wasalam abi hureyra wuxuu sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam dakhala almasjida masjidka uu soo galay fa dakhala rajulun ninbaa soo galo fa sallaa waa tukaday suma jaa'a dabeedna waa yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimi fasallama cala anabiyi sala allahu aleyh wasalam wuxuu salaamay nebigii faradda anabiyu sala allahu alayh wasalam calayhi asalaam nebigu wuxuu uga celiyey oo uga jawaabay salaamtii ayuu uga jawaabay oo salaantii buu ka qaaday waa ku celiyey salaantii wacalaykum asalaam buu ama wacalayka asalaam fa wuxuu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam irjic fasalli fainaka lam tusal noqo oo tuko fainnaka adigu lam tusalli maa tukanin yacnii salaaddaa tukatay ma asixine dib ugu laabo salaaddii oo mar labaad tuko fa sallaa waa tukaday ninkii mar labaad buu ku noqday salaaddii oo waa tukaday uma jaa'a dabeedna waa yimi oo nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ku soo noqday fa sallama cala alnabiyi sala allahu aleyh wasalam wuxuu salaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu salaamay faqaala wuxuu yidhi irjic fasalli noqo oo tuko fa innaka lam tusalli maa tukan adigu ee tuko alaaan saddex goor buu sidaa ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam faqaala ninkii wuxuu yidhi waaladii bacahaka bilxaqi nabiyan waladii kii baan ku dhaartay bacaaka ku soo dira oo ku soo saaray bilxaqi xaq kula soo diray ayaa ku dhaartay ilaahay xaqa kula soo diray ayaan ku dhaartay nebiyan xaal aad nebi tahay ku soo diray ayaan ku dhaartay nebiyan waa xaal maa uxsinu hayrahu maa uxsinu wanaajin maayo hayrahu sidaa aan sameeyey si aan ahayn wanaajin maayo garan maayo facallimnii ibar yani salaaddii inaan la imaado aan markaa sameeyo si aan sidaa ahayn u garan maayo si ka fiicanana u tukado si ka fiicanana u tukado garan maayo ee ibar fa qaala wuxu uhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam idaa qumta ila asalaati fakabbir idaa qumta markaad kacdo ila asalaati salaadda aad u kacdo fakabbir takbiro allahu akbar dheh uma qra' dabeedna akhri maa tayasara wixii fududaada akhri kii fududaada akhri macaka adiga la jirkaaga wixii kuu fududaaday akhri min alqur'aani xaaluu qur'aan yahay ama xaaluu qur'aanka ka mid yahay akhri suma arkac dabeedna rukuuc xataa tatma'inna raakica xataa tatma'inna ilaad xasilayso oo xarakada iyo dhaqdhaqaaqu u go'ayo raakican xaal aad tahay mid rukuucsan aad tahay aad xasilayso xasiloonni la kaale aad rukuucda ku xasisho suma arfac dabeedna madaxa sare u qaado ka toos xataa tactadila ilaa aad markaa istaagayso oo aad dheelli tirmayso qaa'iman xaalaad taagan tahay aad dheelli tirmayso bimacnaa si qumman aad isu taagayso weliba istaaggaana waa in lagu xasilaa oo marka sidaa laysu taago iyadoo aan weli la xasilin oo xarakadu go'in waa inaan sujuud loo dhicin uma asjud intaa daba sujuud xataa tatma'inna ilaa aad xasilayso saajidan xaal aad tahay mid sujuudsan aad tahay aad xasilayso uma arfac intaa dabeed sare u qaad madaxoo ka toos xataa tatma'inna ilaa aad xasilayso jaalisan xaal aad fadhido aad xasilayso uma asjud dabeedna sujuud sujuuddii labaad xataa tatma'inna ilaaad xasilayso saajidan xaalaad tahay mid sujuudaya aad tahay aad xasilayso umma afcal dabeedna samee daalika madkuurka la soo sheegay waxaad ku samaysaa fii salaatika kulliha salaadaadoo dhan saasoo kale ku samee xadiiskan bukhaari iyo muslim labaduba waa soo wariyeen xadiiskanna wuxuu ku caan yahay waa xadiisu lmusii'i salaatah ninkii salaaddiisa xumeeyey xadiiskiisii ama xadiisu lmusii'i salaatih labaduba bannaane ninka saxaabiga ah ee qisadani ku dhacday ee culammada ay xadiiskiisa ku magacaabeen almusii'u salaati waxaa la odhan jiray khallaad ibnu raafic baa la odhan jiray magiciisa khallaad ibnu raafic ayaa la odhan jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo masjidka fadhiya ayuu soo galay ninkani laba ragcadood buu tukaday meel nebiga u dhow calayhi salaatu wasalaam buu ku tukaday nebiguna waa arkayaa arkaantii salaadda wax ka miduu ka tegayo riwaayaadka qaarkood baa waxay ku soo arooreen kaana yukhafifu fii salaatihi wuxuu fudaydin jiray salaaddiis oo bimacnaa kuma xasili jirin xasillooni lama imanayn inta uu ka tegay waa intaas si deg dega oo marka ayuu u samaynayey waanu salaaddii ku xasilayn markuu labadii ragcadood ka baxay ayuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo waa salaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimi oo waa salaamay nebigu salaamtii buu ka qaaday salaamtii markuu ka qaaday ayaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam noqo oo tuko maa tukane bimacnaa dib ugu laabo salaaddii hore ma asixine sidaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkii waa noqday waa tukaday mar walba wuxuu ku yidhaahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam irjic fasalli fa innaka lam tusalli markii dambe uu yidhi sidaasi aan ahayn garan maaye ibar markaasaa nebigu salaaddii baray meeshii uu khaldayo keliya ma barine dee salaaddii wuxuu markaa baray salaaddii oo dhan yaa wuxuu ga soo bilaabay yacni marka uu salaadda u kaco inuu takbiirada ku galo ashyaadan ma wada qaldayn laakiin waxa weeye dhammaan wixii uu qaldayay iyo wax kalaba waa loo sheegayaa oo waa loo caddaynaya xadiidkan masaa'il badan baa lagala baxaa masaa'il badan bay xadiidkan culammadu kala baxaan oo aad iyo aad ay markaa uga faa'iidaystaan fawaa'id fara badanna waa lagala soo baxa masaaisha lagala baxaayo waxaa ka mid a ah xadiidka in yacni salaadda haddii arkaanta wax ka mida laga tago inaynay asaxayn oo ay ka dhigan tahay salaad la'aan salaad la'aan inay ka dhigan waayo nebigu wuxuu ka soo qaaday ficlan inaan u tukanba fa innaka lam tusalli haddii rukni maqan yahay salaaddii ma asaxayso ma asaxayso marka ruuxii aan garanayn haddii wakhtiga gudihiisii lagu jiro waxaa la odhanayaa ku noqo oo tuko saasaa lagu odhanaya saasaa lagu odhanaya culamada qaarkood waxay leeyihin mar leyba waxaa lagu odhanayaa sidaas laakiin sida saxiixa waxaa la kala saarayaa salaatulwaqti iyo salaadihii hore sida culammada muxaqiqiinta bacdi ka mid ku tageen salaatulwaqti salaadda waqtigeedu joogo waxaa la odhanayaa qofku haddaanu garanayn oo salaaddii u qaldayo waxaa la odhanayaa ku noqo oo laakiin salaadihii hore tegey wakhtigoodu aynay joogin la odhan maayo qallee waayo ninkani garasho la'aan buu sidan ugu tukanayey nebiguna kuma odhan calayhi salaatu wasalaam salaadihii hore aad tukan jirtayna qallee oo la kaalay kaama asixin daahirku wuxuu yaho ka muuqataa maadaama ninkan aanu garanayn salaadda intuu ka tegaayo qaldaayo aanu garanayn salaadihiisii horena inuu sidaasoo kale u tukanayey haddana nebigu ma farino ma odhan salaadihii horena waa inaad qallaysaa oo ilaaba ilaa aad la timaadaa ma odhan marka salaatulwaqti baa la amrayaaye salaadaha hore inuu qalleeyo yacni lama amrayo haddii arrinkaasi jahli uga dhacay waxyaalo kaloo dee u daliilina waa jiraan oo xataa dadka qaarkood dee moodaya in ayna waajibba ku ahayn oo cudurdaar ay waajibka uga dhacay wakhtigii markuu baxay lama odhan marka iyagana qalleeya waxaynu soo marray xadiiskii ku saabsanaa camaar iyo cumar waa kii cumar markaa waxa weeye uu camaar ku yidhi maa tukan adigu mana sheegin inuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam salaaddii markaad weyday yacni janaabadii waxaad kaga maydhato in eh, janaabada loo gagabaysanaya haddii biyo la waayana aanad garanayn qallee kuma odhan wakadaa gabadhii markaad tidhi waxa weeyaan ma xaydka kamaba daahir noqdo yacni waxa weeye iyada lafteeda saasoo kale yacni waxa weeye laguma odhan salaadihii ay ka tagtay qalleen lama odhan waa yahay masaa-isha lagala baxayo xadiiska waxaa ka mid a in salaada takbiir lagu gelaayo adilo oo kalena waa sheegaysaa niyadu waxay ku jirtaa bay yidhaaheen culammadu idaa qumta ila asalaati halkaasaa niyada laga fahmayaa oo in salaad loo kacayo dee waxay ku imanaysaa in la niyeeyay ku imanaysa uma qara' maa tayasara macaka min alqur'aan qolada xanafiyadu waa deliishadeenoo faatixadu inaynay laasim ahayn ee qur'aanun in wax laga akhriyo inay tahay xadiiskan bay deliishadeen xadiiskan ayay deliishadeen laakiin calaa kulli xaal waxaa jirta dee adillo kale ayaa jirta oo tilmaamaysa yacni laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab salaad male kaan faatixatu lkitaab akhriyini salaad male xadiidkan laftiisana riwaayaadka qaarkoodoo yacni markaa faatixada ee ziyaadinaya inay jireen baan filaya riwaayo siyaadinaysa ayaa jirta markaa xuja uguma jirto halkaas ragcad walba in faatixada la akhrinayo xadiiska waa laga daliishadaa waayo hal ragcad buu nebigu sharxay sida loo samaynaayo dabeedna wuxuu yidhi suma afcal dalika fii salaatika kulliha marka halkaa waxaa ka soo baxaysa inta ragcaddaa la sameeyey in ragcaadka kalena lala imanayo in rakacaadka kalena lala imanayo marka ragcad walba in la akhrinaayo faatixo iyadana daliil bay u tahay waa lagala soo baxaya waxyaalaha laga daliishanaya waxaa ka mid a tuma'niinadu inay tahay markaa arrin rukniyo lagama maarmaana ay tahay salaaduna aynay u asaxayn haddii laga tago marka rukuucda iyo toositaanka rukuucda laga toosay oo ictidaalka ah sujuudda fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya intaba riwaayaadka qaarkood baa nasgaraynaya oo wada sheegaya in waxaweeye markaa lagu xasilo tilmaamayo halkan lafteedana waa tilmaamaysaa riwaayadan lafteedu xataa tatmaina raakican tan kale xataa tactadila qaa'iman baa markaa laga fahmaya xataa tatmaina saajidan xataa tatmaina jaalisan yani waxaweye saasuu markaa u sheegay yani marka waxaweeye afartaa mawdicba in lagu xasilaa waa rukni weeye la-aanteed salaaddu aynay u asaxaynin ayay markaa noqonaysa saas ayay markaa noqonaysa culammadu waxay ka deliishadaan shay kastaoo xadiiskaa lagu sheegaa inuu yahay waajib shay kastaan lagu sheeginna inuu markaa aanu waajib ahayn inaanu waajib ahayn ayay markaa ka deliishadaan waxaana jira ashyaa aan lagu sheegin xadiiskan oo laysku waafaqsan yahay inay markaa rukni tahay ama waajib tahay oo uu ka mid yahay yacni salaamo naqsigu ka mid yahay oo uu ka mid yahay ataxiyaadka dambe uu ka mid yahay calaa kulli xaal wixii daliil kaloo cad loo helo waajibnimadeeda waa la qaadanayaa ama ijmaac loo hayo ama daliil saxiix oo kale loo hayo iyadana waa la xujaysanayaa waa la qaadanayaa wixii daliil kale saal loogu helo saas yadaabay noqonaysa sidaas ayay markaa noqonaysa ashyaada culamada qaarkood ay ka dariishadeen in aynu waajib ahayn waxaa ka mid a takbiiraadka intiqaalka bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen xadiidkan laguma sheeginoo saas aawadeed waajib maaha laakiin calaa kulli xaal ashyaada la odhanayo xadiiskan laguma sheegin waxaa marka hore laasim ah intaan la daliishanin in marka riwaayaadka xadiiska saabitka ahee sugan in la kulmiyo la soo ururiyo ila ashyaada qaarkooda la odhanaayo xadiiska laguma sheegin baa riwaayaadka xadiiska qaar ka mida ku soo aroortay oo ay ka mid tahayba takbiiraatulintiqaalka takbiiraatulintiqaalka riwaaya sunanka ku soo aroorto xadiiska ka mid a ayaa sheegaysaa oo tilmaamaysa in takbiiraadkaa lala yimaado marka ashyaada qaarkood oo culammada qaarkood ay yidhaahdeen xadiiska laguma sheegin xaqiiqadu waxay tahay waa lagu sheegay laakiin riwaayada saxiixaynkan lagu sheegine riwaayaadka qaarkoodoo xadiiska u sugnaaday ayaa lagu sheegay marka ashyaada waxay u baahan tahay calaa kulli xaal in marka hore turuqda xadiiska la jamciyo iyo riwaayaadkiisa marka qadarka saxiixa ah ee riwaayaadka ku soo arooray marka la kulmiyo dabadeed xaaladdaa dabadeed baa marka masaladaasi ay imanaysa shayga aan lagu sheeginna haddii daliil kale oo caddaynaya waajibnimadeeda la helo waa la qaadanayaa sidiisaa loo qaadanaya waxyaalaha xadiiska laga qaadanayo waxaa ka mid a marka cid loo yimaado in la salaamo oo salaanta lagu bilaabo waxaa kaloo laga qaadanaya haddii waxa weeye markaa haddana lagu soo noqdo walow yaan lagaba libdhimbe haddii haddana lagu soo laabto in haddana la salaamayo salaantii soo noqnoqonayso waayo ninkani nebiga calayhi salaatu wasalaam meeluu nebigu ka arkayo ayuu ku tukanayey masjidka gudihiisay ku wada sugnaayeen daahir waxay ku tahay meelaan ka fogeyn inuu ku tukanaayo markuu yimi waa salaamay markuu haddana salaaddii ku noqday oo haddana ka soo noqday haddana waa salaamay waayo waxay ka dhigan tahay walow yaanu kaba libdhimbee dee in sidii wax markaa ka qarsoomo kale ayuu markaa la xukum noqonayaa maadaama markiisa markaa waxaan yani uu ka faaruqay oo uu ka tegey marka shardi inaynay ahayn inuu ka libdhaa ee salaamtii la soo celinaayo ayaa laga qaadanaya nebiguna ma odhan yacni maxal ma laha salaantan dambe kuma odhan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida ah macruufka in la amro xumaantan la reebo wixii qalada in dadka laga nahiyo loo reebo laga reebo waayo nebigu wuxuu ku yihi irjic fasalli fa innaka lam tusalli waxa weeye wanaag buu amrayaa waxaanu u sheegay in markaa salaadii aynay ka asixin ayuu u tilmaamay marka waxay noqonaysaa amri bilmacruuf iyo nahyi cani ilmunkar bay labadaba soo gelaysa labadaba ay soo gelaysa waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida ah masaladii qofka loo sheegaayey loo caddaynaayey haddii markaa sabab keensanaysa in la yaro dibdhigo isla majliska lagu caddaynaayo in la samayn karo waayo nebigu isla markiiba uma sheegin ee wuxuu ku yihi ku noqo tuko suu si uu markaa waxaweeye aad ugu sii baahdo masaladanoo hadda ay ugu weynaato oo markuu u sheegana si fiican uu qabto ya markuu sidaa ku celceliyey dabadeed markii dambe markuu yacni markaa aqoonsaday inaanu garanayn salaaddii uu ninkii isgartay sidaas inaanu salaadii garanayn ayuu nebiga weydiisto uu yidhi si kale garan maayo hagaajin maaye ibar waxaa laga qaadanayaa qofkii wax ka qaldan yihiin in cidda cilmiga le uu markaa weydiisto in markaa cilmigii uu baro ama masaladii uu caddeeyo ayaa markaa laga qaadanaya oo laga daliishanaya waxyaalaha lagala baxayo ee ka mid mida waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a inay dhici karto cid fadli leh salaadda inay qaldayso waayo saxaabigii saxaabadu waa fadli badan tahay haddana maca dalik isagoo saxaabi saxaabadii nebiga ka mida ah ayaa haddana salaaddii wax ka mida uu qaldayey salaaddii wax ka mida uu qaldayey oo nebigu u saxayay calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye salaaddiina waa axkaam badan tahay waxyaalo badan baa ku tacalluqa sidaas aawadeed in layska hubsado Eh, ila innaga uga awaleysan inaynu qaladne in layska hubsado ayaa loo baahan yahay oo salaaddii waxa weeye sii saxdo oo la hagaajisto salaad wanaagsan si loo tukado salaaduna waxa ugu horraysa ruuxa laga xisaabayo awalu maa yuxaasabu calayhi alcabdu alsalaa addoonka wax laga xisaabo waxa ugu horraysa salaadda hadday hagaagsanaato camalkiisa kalena waa hagaagayaa hadday markaa salaaddii kharibantana camalkiisa kalena waa fasahaadaya waa kharibmaya can abi hurayrata radia allahu عنه ana rasuula allahi sala الله عليه wasalam qaal ida qaala alimaamu samica allahu liman xamida faquluu rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ida qaala alimaamu hadduu imaamku yidhaahdo samica allahu liman xamidah ilaahay waa maqlay bimacnaa waa ajiibay liman xamidahu cidda u mahadnaqda ilaahay waa ajiibay samcigan waxaa loo jeedaa samci khaas samcu ijaabatin wa qabuul baa laga tilmaamayaa maqalu aqbalaayo ajiibaayo faquuluu waxaad tidhaahdaan allaahumma ilaahayow rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow walaka alxamdu ay istajib ajiib walaka alxamdu waxaa kuu sugnaatay mahadnaq baa kuu sugnaatay mahadnaq ayaa kuu sugnaatay nusakha qaar waxay qorayaan rabbanaa laka alxamdu laakiin siday ku saxan tahay waxa weeye waawgu inuu la socdo weeye sida markaa nuskhooyinka saxiixahi ay qorayaan oo nuskhada daarulminhaaj lafteedu ay qorayso xagga naska waxa ugu fiican yani nuskhada daarulminhaaj daarulminhaaj nuskhadaasi waxa weeye qaladama laha kutubtay daabacdaa oo naska aad yo aad bay marka u ilaaliyaan oo lagu khidmeeyaa aad yo aad loogu dadaalaa rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow walaka alxamdu ay istajib na aqbal yacni naga aqbal walaka alxamdu waxaa kuu sugnaatay mahadnaq baa kuu sugnaaday keligaa kuu sugnaaday taqdiimka la kala hormariyeyna wuxuu sheegayaa xasri fa inahu man waafaqa qawluhu qowla almalaa'ika fa inahu sha'niye man waafaqa ku waafaqo qowluhu hadalkiisu qowla almalaa'ikati odhaahda malaa'igta uu waafaqo gufira lahu maa taqadama min denbi ghufira lahu waxaa loo dhaafayaa maa taqadama kii hormaray ayaa loo dhaafaya min dembihi xaalu dembigiisa ahaaday ayaa markaa loo dhaafaya xadiidkan eh, bukhaari iyo muslim labadu waa isku waafaqeen waxa uu xadiidku sheegayaa imaamku markuu eh, rukuucda ka tooso samica allahu liman xamida yidhaahdo inuu markaa ciddii imaamka ku xidhnaydna inay odhanayso allaahumma rabbana walaka alxamdu inay sidaa odhanayso inay sidaas odhanayso ayaa laga qaadanaya ziyaadana waa soo aroortay rabbana walaka alxamdu xamdan kaiira tayiban mubaarakan fiih yani wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya ayaa markii ictidaalkii uu nebigu toosay oo samica allahu liman xamida uu yidhi ayaa ninkii wuxuu ka daba yidhi rabbanaa walaka alxamdu xamdan kaiiran tayiban mubaarakan fiih saas yadaa buu yidhi codkana in yar buu sare u qaaday waxaa laga yaabaa nebiga inuu ku dhowaa oo deed markaa uu maqlay markaasuu dabeedna nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam kii hadalkaa yidhi waa kee ninkii baa is sheegay dabeed markaa nebigu wuxuu ku yidhi waxaan arkay dhowr iyo soddon malag oo usoo kala dheeraynaya ka horraan qoraya keebaa horraan qoraya usoo kala dheeranaya ama kooda horraan qorayay u soo kala beratamayaan marka xadiidkaas waxaa laga qaadanayaa in markaa ziyaadadaas in lagu daro la yidhaahdaa inay tahay afdal ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa acmaasha wanaagsan ee xasanaadka ah malagii xasanaadka inuu qoro loo diray malaa'ig aan ahayn inay dhacdo inay qorto yaa malaa'ig kale inay la qorto ay dhacdo malaa'ig kalena inay qoraan xasanaadka qaarkood ayaa laga qaadanaya waa ka nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam intaasoo malag inay u soo beratamayeen ka horraan qoraya malaggii xasanaadkee loo qaybiyeyna dee isagu waa qoraya laakiin malaa'ig kale a isku dayaya iyaguna markaa inay noqdaan cidda ugu horraysa qoraysa waxaa laga qaadanaya xadiidkan imaamku inuu odhanayo samica allahu liman xamidah waxaa la mida munfaridka keligii ah ee tukanaya ee aan imaam ku xidhnayn isaguna wuxuu odhanayaa samica allaahu liman xamidah ayuu odhanaya waana laysku waafaqsan yahay labadooduba samica allaahu liman xamida inay odhanayaan imaamka iyo munfaridka ruuxa keligii tukanaya iyo ruuxa marka waxa weeye dadka tujinaya waayo imaamku xukmulmunfarid oo kaluu leeyahay marka samica allahu liman xamida inay odhanayaan waa la isku waafaqsan yahay labadoodba waxaa kaloo xadiiskan laga qaadanayaa ma'muumku inuu odhanayo rabbana walaka alxamdu ama uu odhanaayo allahuma rabbana walaka alxamdu ama rabbana walaka alxamdu xamdan kaiiran tayiban mubaarakan fiihi inuu saas odhanayo ha yeeshee imaamku ma la kulminayaayo taana ma ku darayaa bacdi baa ka daliishaday oo yidhi iskuma darayaane imaamkuna wuxuu odhanayaa keliya samica allahu liman xamida macmuumkuna wuxuu odhanayaa rabbanaa walaka alxamdu ama allahuma rabbana walaka alxamdu yani markaa saasuu odhanaya oo samica allahu liman xamida raacin maayo laakiin xadiis kalaa soo arooray oo sheegaaya nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo yidhi samica allahu liman xamida haddana inuu odhan jiray rabbanaa walaka alxamdu inuu labada jamcin jiray xadiis sheegaaya baa soo arooray munfaridkuna waxa weeye waa labadaba waa kulminayaa culammada qaarkood waxay ka dhigeenba in laysla ogol imaamkuna waa kulminaya waxaase laysku hayaa ma'muumku ma kulminaya labada oo ma odhanayaa samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu ama allaahumma rabbana walaka alxamdu oo labadii ma jamcinaya tasmiica iyo taxmiidka taa khilaaf baa ku jira jamaahiirta culammadu oo ay saddexda madhabood ka mid yihiin xanafiyo iyo xanaabilo iyo maalikiyo ay ka mid yihiin waxay leeyihiin ma kulminayo ma'muumku kulmin maayo imaamku inuu kulminayo iyadu xadiis bay leedahay labadii waa isku darayaan laakiin ma'muumku ma kulminayay yidhahdeen shaaficiyadu waxay leeyihiin iyo daa'ifo yar oo kale waa kulminayaa oo siduu imaamkuba u kulminaya ma'muumkuna u kulminaya xadiiskanna sheegi maayo inaanu markaa ta kale inaanu ku darayn oo idaa qaala alimaamu samica allahu liman xamida sidayna u faa'iidaynayna rabbanaa walaka alxamdu inaanu odhanayn imaamku ee laga aamusay ayaa allaahumma rabbanaa walaka alxamduna inaan samica allahu liman xamida aanu ka hormarinayn aynay u sheegayn oo looga aamusay gaayatu maa fi lamri waa sukuut laga aamusay cumuumaadkii haddii loo noqdana waxay sheegaysaa tasmiica in lala yimaado xataa xadiisu musiibu salaatii way ku soo aroortay oo riwaayaadka qaarkood baa sheegaya midkiin salaadiisu ma dhammaystirmayso ilaa uu saa sameeyo saa sameeyo saa sameeyo waxaa ka mid ahayd oo uu yidhahdo samica allahu liman xamidah riwaayadana sheekh albaani waa saxiixinayaa sifatu salaati nebiya suyuudi masaladan wuxuu ka qoray risaalu ka qoray in tasmiica iyo taxmiidka la kulminayo ma'muumku inuu kulminayana sagaal weji ayuu ku arjaxay oo ugu dooday sagaal weji ayuu u cuskaday albani laftiisuna saasuu ku tegaya risaalada marka waxa weeye suyuudina waa ishaaraya waa tilmaamaya calaa kulli xaal aamuska laga aamusay daliil cad ma aha inaan u odhanayn samica allahu liman xamida cumuumaadka haddii la eegana waa laga qaadanayaa in markaa samica allahu liman xamida la odhanayo wakhtiga labada la kala odhanayaana kala duwanoo marka rukuucda laga toosaayo ayaa samica allaahu liman xamida la odhanaya intaan saaniba laysu taagin marka saani laysugu taagana allaahuma rabbana walaka alxamdu baa la odhanaya waayo samica allahu liman xamida waxay la mid tahay takbiirta ayay maqaamkeedii oo kale sida takbiirta looga hormarinaayo gudagalka rugniga kale la gudagelaayo baa tasmiicana looga hormarinayaa gudagalka rugniga kale la gudagelaayo wakhtiga toositaanka la toosaayo dikri lagama madhnaysiinaayo dikriga la odhanayaana allahu akbar maahe waa samica allahu liman xamida salaadana wax sukuutoo ku sugani ma jiro wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ruuxa marka waxa weeye ay waafaqo qowlkiisu qowlka malaa'igta u waafaqo dembigiisa in loo dhaafayo muwaafaqadaasina waxay noqonaysaa xagga niyada iyo ikhlaaska iyo xagga waqtiga mid walba dembiga loo dhaafayana waxaa laga tilmaamayaa sakaa'irtaa loo jeedaa laakiin kabaa'irtu jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin xasanaad laguma dhaafee waxay u baahan tahay towbad bay u baahan tahay marka ama towbad ama marka cafwiga ilaahay labada midunbaa lagu dhaafaa xadiiska siddeed iyo afartan can abi hurayrata ana annaasa qaaluu yaa rasuula allah abu hurayra wuxuu sheegay in dad ay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow hal naraa rabbanaa yowma alqiyaama ma arkaynaa rabbigayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo rabbigayo ma arkaynaa qaala hal tumaaruuna fi lqamari leylata albadri laysa duunahu saxaaba wuxuu yidhi hal tumaaruuna miyaa ka shakinaysaan fi lqamari dayaxa miyaa ka shakinaysaan leylata albadri habeenka dayixu buuxe afariyo tobnaadka miyaa dayaxa araggiisa ka shakinaysaan fi lqamari ay fi ru'yati lqamar leylat albadri aragtidaa dayaxa arkaysaan miyaa ka shakinaysaan leylat albadri habeen markaa dayaxu buuxo afariyo tobnaada laysa duunahu saxaab xaalaan wax daruuri ka sokayn oo daruur idinka qarinaysa aynay jirin dayax afariyo oo daruur idinka qarinaysa aynay jirin inaa arkaysaan ma ka shakinaysaan qaaluu laa yaa rasuul allah waxay idhaaheen maya rasuulka ilaahay ow qaala fahal tumaaruuna fi shamsi laysa duunaha saxaaba wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma ka shakinaysaan fi shamsi ay fi ru'yati shamsi aragtida qoraxda laysa duunaha saxaab xaal qoraxdaas aan daruuri ka sokayn qaaluu laa yaa rasuula allah waxay idhaaheen maya rasuulka ilaahayow qaala fainakum tarawnahu kadalik wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fainakum idinku tarawnahu ilaahay waa arki doontaan kadalika ay ru'yatan kadalik aragti sidaas la mida arki doontaanoo xagga wuduuxa kala mida waa tashbiihu ru'yati biru'ya labada aragtiyood baa xagga markaa waadixnimada layskaga shabahayaa laakiin labada la arkayo layskuma shabahayo ilaahay iyo makhluuq layskuma shabbaho laysa ka milihi shay ilaahay wax la midoo matala ama la midi ma jiro yuxsharu nnaasu yowma alqiyaama waxaa lasoo ururinayaa oo lasoo saarayaa dadkaa lasoo saaraya lasoo ururinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada fa yaquulu ilaahay wuxuu odhanayaa man kaana yacbudu shayan falyattabichu kii markaa ahaaday mid shay caabudayaa falyatabichu shaygaa uu caabudayo ha raaco fa minhum man yatabicu ashamsa waxaa ka mida mid raacaya qoraxda wa minhum man yatabicu alqamara waxaa ka mida mid raacaya dayaxa wa minhum man yatabicu atawaaqiita waxaa ka mida mid raacaya yacni dawaaqiidda markaa raacaya yacni waxyaalihii uu caabudaayey ayaa markaa laga tilmaamaya dawaaqiidda ayaa laga tilmaamaya ama shayaadiinta ama sanamada mid waliba daaquut buu noqonayaa adaaquutu kulu maa cubida min duuni illahi wa kana raadiyan bidalik yacni waxa weeye waa wax kasta oo ilaahay sokadii la caabudo yacni markaa weeye ayaa laga tilmaamaya waayahay waxaa ka mida qaar dawaaqiidda raacaya sanamaday caabudi jireen qaar raacayaa ka mida culamada qaar waa itlaaqeen oo yani altaaquutu kullu maa cubida min duuni illah sida imaam maalik uu yidhi marka waxa weeye ashyaadii sanamadii waa soo gelayaan iyo jamaadaadkii iyo dhagxantii iyo dhirihii iyo waxyaalaha noocaasay caabudayeen walow yana kaba raalli ahaanbe laakiin wa kaana raadiyan bidalika culamada qaar waxay ugu dareen inay marka waxa weeye dad saalixiin oo la caabudaa jira waxaa jira nebiye la caabuday waxaa jira malaa'ig la caabuday dee markaa taaquut miyaa lagu sheegi karaa yacni waxa weeye culammadu waxay yidhaahdeen taaguut waxa noqonaya shaydaankii u sababay ka qayb qaadatay in la caabudo waayo suura ahaan iyo muuqaal ahaan haba u ekaato inay markaa caabudayaan oo ha sheegtaan inay malaa'ig caabudayaan ama awliye caabudayaan ama ay nebiye caabudayaan haba sheegtaanbe yacni kuwani ku caawin maayaan cibaadada ay caabudayaan ee kamana raalli aha cidda ku caawinaysa ee u qurxinaysa ee cibaadadu xaqiiqatan u dhacaysa waa shaydaanka weeyi marka shaytaanka taaquudkii ah marka bacdiba wa kaana radiyan bidalika markaa yidhi laakiin ictibaarka marka siaa la yidhaahdo waxba xaaje looma qabo waxayna noqonaysaa yani cidda xaqiiqatan la caabudayaa waa shayaaiintaasay noqonaysa bal kaanuu yacbuduuna aljinna akaruhum bihim mu'minuun wa tabqa hadihi alummatu fiiha munaafiquuha waxaa baaqi noqonaysao hadhaysa ummaddan ayaa hadhaysa ummat lijaaba fiiha munaafiquuha mu'miniintii ayaa hadhaya Eh, iyadoo ay ku dhex sugan yihiin eh, munaafiqiintii ay ku dhex jiraan yani marka walxaal fiiha munaafiquuha munaafiqiintoodina xaal ay ku dhex sugan yihiin fayaatiihim allahu caza wajalla fayaquul ana rabbukum aragtida ilaahay la arkaayo oo mu'miniintu ay arkayaan yowmu alqiyaamah baa masalada ugu horeysa xadiidku sheegaya ay tahay su-aal bayna ku timi ay nebiga calayhi asalaatu wasalaam ay weydiiyeen aragtida ilaahay la arkaayo mu'miniintu aakhiro ilaahay ay arkayaan waxaa ku soo aroortay adillo badan oo aayaad qur'aaniya iyo axaadiis nabawiya axaadiisuna waa axaadiis mutawaatira waxaa laga soo wariyey saxaabo badan oo soddon saxaabi in ka badan baa laga soo wariyey soddon saxaabi in ka badan baa laga soo wariyey alcalaamatu ibnuqayim kitaabkiisa xaadi alarwaax ila bilaadi alafraax waxa uu soo aroorinayaa koob iyo soddon saxaabi ayuu keenayaa axaadiistooda riwaayaadka kala duwan ee weliba qaarkood ay leeyihiin ma soo wada aroorin laakiin si u caddeeyo in axaadiistani mutawaatiro ay tahay ayaa koob iyo soddon saxaabi buu ka soo aroorinayaa mid walba hal riwaayo qaarkood iyadoo lagaga soo wariyey riwaayaad fara badan marka waxay ku tusinaysaa axaadiistu inay tahay axaadiis mutawaatira qatciya aayaadka qur'aankana waa laga daliishaday kala inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun waxay imaam maalik iyo imaamu shaafici labaduba ka daliishadeen inay mu'miniintu ilaahay arki doonaan wejigay uga daliishadeenna waxay tahay maadaama ilaahay inoo sheegay cadowiyadiisu inaynay aakhiro ilaahay arki doonin markii sidaa laynoo sheegay dalla cala ana awliyaa'ahu yarawnahu fi xaali ridaa markuu ilaahay inoo sheegay inaan acdaadiisu fii xaali sukti ilaahay aynay arki doonin wuxuu ku tusinayaa inay awliyadiisu ilaahay arki doonaan marka uu ilaahay raallida ka yahay yacnii aakhira inay arki doonaan marka mafhuum mukhaalafaha laga qaadanaya oo haddii waxa weeye gaalada iyo mu'miniintu qolana ayna ilaahay arki doonin oo qolo arkaysaaba ayna jirin gaalada in lagu sheegoo la yidhaahdo ilaahay baa laga xijaabayaa faa'iido gaari kuma sugnaateen hadday mu'miniintu kala mid ahaan lahayn marka waxay ku tusinaysaa mu'miniintu inaynay kala mid ahayn oo taa kaga duwan yihiin ayay ku tusinaysaa oo laga fahmayaa waxaa kaloo laga daliishadaa ziyaadada qur-aanka ilaahay inoogu sheegay inay tahay aragtida ilaahay la arkaayo liladiina axsanuu lxusna wa ziyaadah xadiidkii muslim baana fasiraya min xadiidi suhayb oo tilmaamaya in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam intuu ru'yada sheegay ayuu wuxuu ihi taasi waa ziyaadadii weeye markaa nebigaa ku fasiray ziyaadadu inay tahay aragga ilaahay la arki doono inay saas tahay aayado kalena culammadu waa kala baxaan oo waa ka deliishadaan marka ictiqaadka ahlusunnati waljamaca wuxuu yahay inay mu'miniintu ilaahay arki doonaan in la ictiqaadiyo oo bannaanka qiyaamada iyo jannada mid walba ilaahay waa isku tusayaa ilaahayna waa arkayaan aragga ilaahay arkayaanna sida laynoogu sheegaa loo rumaynayaa indhahoodii horta ilaahay ku arkayaan oo aragtida loogama jeedo cilmi lagama tilmaamayo qalbi ah ee waxaa looga jeedaa inay indhahooda ku arki doonaan xadiiska laftiisaana u daliila oo markii nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam hal naraa rabbana yowma alqiyaama nebigu wuxuu ku tilmaamay dayaxa araggiisa miyaa ka shakinaysaan aan daruuri ka sokaynoo habeen afar iyo tobnaada jooga waxay yidhaheen maya miyaa ka shakinaysaan buu yidhi aragtida qoraxda miyaa ka shakinaysaan oo aan daruuri ka sokayn waxay yidhaheen maya marka wuxuu ihi waa arkaysaan waxaa labadan loo soo qaatay qoraxda iyo dayaxa xagga aragtidu wuduuxa iyo caddaanta ay caddahay oo si waadixo muxaqaqa loo arkaayo sidaa dayaxa u arkaysaan si la mida u arkaysaan dayaxa fariyo tobnaad joogaan daruuri ka sokayn sidaa qoraxda u arkaysaan oo kale u arkaysaan daruuri ka sokayn marka tashbiihaasi wuxuu noqonayaa tashbiihu ru'yati biru'ya laa tashbiihu almar'iyi bilmar'iy labada la arkaayo laysku shabihi maayo allaah iyo qoraxda ama allaah iyo dayaxa layskuma shabahaayo waayo ilaahay makhluuqaadkiisa laguma shabaho laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir ilaahay wax la midoo shabaha ma jiro marka waxaa laysku shabahayaa labada aragtiyood baa laysku shabbahayaa ee labada la arkaayo layskuma shabahayo waa ilaahay khalqigiisa ma shabaho xadiis kalena waa caddaynayaa oo macnaha uu xadiiskani tilmaamaayo xadiis kalaaba tasriixinayo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam satarawna rabbakum ciyaanan kamaa tarawna hada alqamara laysa duunahu saxaabu la tudaammuuna fii ru'yati nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa rabbigiin u arki doontaan sidaa markaad dayaxa u aragtaan oo kaleo aan daruuri ka sokaynin sidaasoo kalea u arki doontaan oo aydan isku cidhidhiyaynin aragga arkaysaan laa tudaammuuna iyo laa tudaaruuna iyo labadaba in la khafiifiyo afartaa weji mid walba oo loo sheegay haddii he laa tudaammuuna iskuma cidhiidhiyaysaan weeyi oo bal iga badhaan eege mid odhanaya ma jiro mid weliba halkiisuu ka arkaya laa tudaamuuna oo miimka la khafiifiyana waa loo dabdiyey iskuma dulmiyaysaan bay noqonaysaa markaanoo waa min addaymi bay noqonaysaa laa tudaaruuna iskuma markaa dhibaysaan qaarkiinba qaarka kale kuma dhibaayo aragga arkaysaan yacni iskuma dhibaysaan marka saas aawadeed xadiiskaasina saasuu u caddaynaya inay aragti marka waxa weeye ay indhaha lagu arkaayo ay tahayna waxaa caddaynaya waa midda koowaade ra'aa marka looga jeedo cilmi looga jeedo laba mafcuul bay qaadataa laba mafcuula lama siina hal mafcuul keliya la siiyey hal naraa rabbana fa inakum tarawnahu satarawna rabbakum yacni isim keliyay nasbisatay ya mansuub cala atacdiim isim keliya ayay nasbisatay isim labaad may nasbinin yacnii halkii la odhan jiray mafcuulu bihi la odhan jiray laba markaa waxa weeye ay qaadan jirtay laba isim markaa may nasbisan taasi waxay caddaynaysaa inay tahay ru'yatu basar ru'yatu cayn laa ru'yatu qalbin inay saas tahay bay caddaynaysa qalbigaa ka arkaysaana waa ogaanaysaa inaan looga jeedine waa arkaysaan in laga tilmaamaayo waa midda kale riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroorto saxiixa ku yimi xadiiskaa kale aynu sheegnay satarawna rabbakum ciyaanan marka ciyaanan waa maxay waxay tasriixinaysaaba indhaha in lagu arkaayo waayo waa masderkii caayana caayana yucaayinu ciyaanan wa mucaayanatan xaala indhihiina ku arkaysaan ba arkaysaa waa ta kale tashbiiha ru'yat alqamar dayaxa aragga la arkaayo shabahaadda lagu shabahay labada aragtiyood la ysku shabahay ayaa caddaynaysa waayo aragtida dayaxa la arkaya waa ru'ya basariya waa ru'yatu cayn waa indhaha in lagu arkayo wey marka sidaas iyo aawadeed ayaa marka waxa weeye aragtidu ay tahay mid waxa weeye indhaha ay ku arkayaan sidaas yada ay tahay mas'alaa jirta culammada isweydiiyaan oo ku saabsan satarawna rabbakum iyo fa inakum tarawnahu waxaa la sheegay damiir markaa jamaca oo ragga loo isticmaalo mas'ale ay culammadu isweydiiyaan ku saabsan dumarku ma arki doonaan ilaahay aakhiro ma arki doonaan dumarka mu'minaadka mise ma arki doonaan macalasaf khilaaf baa galeen saddex qowl bay markaa ka mareen culammadu qaar yidhaahda itlaaqan arki maayaane ragga arkay qaar yidhi waa arkayaanoo siday raggu arkaan bay u arkayaan qaar yidhi aragtidooda aragtida ragga lama mid ahoo markaa waxa weeye ama ciidaha ama jumcayaashay arkayaan markaa waa looga nasiib badanay calaa kulli xaal in la diidoo la yidhaahdo bacdulmashaayikh ay yidhaahdaan dumarku arki maayaan daliil ma leh ama inay yidhaahdeen waa uu damiirkan de rag baa loo isticmaalaa waxaa la odhanayaa waa min baabi takhliib baa dumarkuna u soo galaan inama annisaau shaqaa'iqu arijaal waxyaalaha ragga loo sheegay dumarkuna waa kala mid weliba baabu thawaab bay ku saabsan tahay waxaana la ogsoon yahay yacni dadkii iimaanka iyo camalka saalixa la yimi de rag badan baa dumar ka khayr badan yahay oo ka iimaan weynaa oo ka camal saalix badnaa camalkooda saalixi ka fara badnaa baabu thawaab baana loo siinayaayo waa ajarsiin ajarsiintana dee ruux walba markaa waxa weeye camalkiisii wuxuu ahaa thawaabkiisii waa la siinayaa marka in la yidhaahdo kii laga dadaalka badnaa ee iimaankiisu laga kamaalka badnaa ee muuminka ahaa ee jannada gala ee derajaadka hoose galay yacni waa arkayaa gabadhii mu'minadda ahayd ee iyadu marka waxa weeye iimaankeedu kamaalka badnaa ee waxa weeye markaa ajarka badnayd ee xasanaadka badan iyo shaqaysatay yacni maxaweye ma arkayso yacni xataa kawaamishi ma arkayaan oo la yidhahdo maryame iyo dee khadiije iyo asiya binti musaaxim iyo yacni markaa faatima binti rasuul iyo yacni zawjaadkii nebigu xataa arki maayaan in la yidhahdo iyadoo la ogsoon yahay rag fara badan inay ka khayr badan yihiin la ogsoon yihi bale qaarkood la isku qabtay nebi ma yihiin nebiyad ma yihiin mise ma aha sida maryam oo kale yacni qowlka noocaasi waa qowl markaysa markaa daciifa weeye daliilna male waxaa kaaga filan yacni markaa dacfigiisa yacni inaanu daliil lahayn ee uu yahay mujarad ra'yi wax ku dhisan masalada labaad oo xadiisku inoo sheegay waxay ku saabsan tahay dadka marka lasoo xashriyo o lasoo saaro waxaa la odhanayaa kii shay caabudi jiray shayga ha raaco waxaa loo jeedaa shay-an siwa allah cid ilaahay ka soo hadhay kii caabudi jiray ciddaa ha raacaa la odhanaya markaasaa mid waliba markaa wuxuu caabudi jiray ee kale ayuu raacaya waxaa soo hadhaya mu'miniintii baa soo hadhaysa haadihi lumma waxaa loo jeedaa ummat alijaaba ummaddii markaa nebiga ajiibtay ee rumaysay ayaa loo jeedaa munaafiqiintiina waa ku jiraanoo iyaga laftoodu waxay muujisteen daahirka iyo muuqaalka sare inay dee waxa weeye nebiga rumeeyeen oo raaceen oo iimaankii waa ku dhawaaqeen daahir ahaan waa muujisteen acmaasha saalixana wax ka mida waa samayn jireen oo muslimiinta ay la tukan jireen yacni muuqaalka sare marka laga eego saas aawoodee marka hore iyaga laga saari maayo laakiin marka dambe ayaa iyaguna marka waxayn hadhayaan iyaguna markaasay hadhayaanoo imtixaan dambay ku baxayaan oo marka sujuudda la amro xadiiskana inooma sheegin ya yani marka sujuudda la amro la yidhaahdo markaa sujuuda ay markaasay waxa weeye iyagu aynay sujuudi karayn ila ilaahay dartii umay sujuudi jirin markaasaa waxa weeye markaa dhabarkoodii waxaa laga dhigayaa mid dhidban baa laga dhigayaa marka ma sujuudi karayaan ma sujuudi karayaan xadiisku marka wuxuu sheegayaa ilaahay ayaa u imanaya oo isu muujinaya yacni sida laynoogu sheegaa loo rumaynayaa ilaahay wuxuu isugu muujinayaa yacni sifo aynay markaa garanayn buu isugu muujinaya oo ay markaa u arkayaan markaasuu odhanaya waxaan ahay rabbigiin aan sii wadno nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam fayaatiihim allahu caza wajalla fayaquulu ana rabbukum rabbigood baa u imanaya caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyn fayaquulu wuxuu odhanayaa ana rabbukum waxaan ahay rabbigiin fayaquuluuna waxay odhanayaan haada kani makaanunaa waa meeshayadii bimacnaa halkayagen baan ku sugnaananaa kama tegayno xataa yatiyana rabbuna ilaa uu noo imanayo rabbigayo fa idaa jaa'a rabbuna markuu yimaado rabbigayo carafnaahu waa garanaynaa fayaatiihim allahu ilaahay baa uu imanayo fayaquulu wuxuu odhanayaa ana rabbukum anigu waxaan ahay rabbigiin baan ahay buu odhanayaa fayaquuluuna waxay odhanayaan anta rabbuna adiga ayaa rabbigaya ah sifadii ay garanayeenee nusuusta loogu sheegay bay markan u arkayaan adigaa rabbigaya ah bay odhanayaan fayadcuuhum waa u yeedhayaa fayadribu asiraata bayna dahraanay jahannam fayadribu wuxuu ka yeelayaa bimacnaa dhidbayaa assiraata jidka siraad bayna dahraanay jahannam labada markaa waxa weeye dacal ee markaa jahannama yacni markaa dhexdeeda ayaa laga yeelaya yacni korka markaa jahannama labada qare ay leedahay baa laba dahri laga tilmaamay ya jahannamo marka waxa weeye ay tahay gudihii markaa naarti ka buuxdo dee waxa weeye marka gebiyada ay leedahay yacni dhexdooda ayaa laga tilmaamaya dahraanay jahannam halkaasaa jidka siraad la dhidbaya fa akuunu awala man yajuusu min alrusuli biummatih nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam fa akuunu waxaan noqonayaa awala man kii ugu horreeyaan noqonayaa ee yajuusu ka tallaabaya ee ka gudbaya min alrusuli xaaluu rasuullada ka mid yahay biummatii ummaddiisa la tallaabaya walaa yatakalamu yowmaidin ma hadlayo maalintaasina axadun cidnaba hadli mayso ila arusulu rasuullada mooye cid kale ma hadlayso wa kalaamu rusulu yowmaidin rasuulladu hadalkay ku hadlayaan maalintaasi allaahumma sallim sallim allaahumma ilaahayow sallim nabadgeli sallim nabadgeli yacni duco ayay maalintaa ku hadlayaan duco ayay ku hadlayaan yowmaidinna waxaa loo jeedaa maalintaa laga tallaabayo jidka siraad baa laga tilmaamaya wa fii jahannama kalaaliibu mithlu shawki sacdaan jahannama gudaheeda waxaa ku sugan kalaaliibu yacni markaa qabatooyin markaa soo qoollaaban oo bira'a baa ku sugan ya waa jamcu kalluub kalluubka waxaa la yidhaahdaa yacni birtan qalloocdee hilibka la sudo ayaa la yidhahdaa oo dadka markaa hilbaha qalaa dee neefkastoo ka soo sura markaysaga bir saa usoo qoollaaban marka birtaa qallooc saa usoo qalloocda ee hilibka la sudo ama markaa neefka la sudo neefkii oo isku dhambaa inta la qaado lasoo sudhaya markaasaa dabeedna halkaa lagu googoynaya taasaa waxaa la yidhahdaa kalluub baa la yidhaha waa lagu jamciya marka biraha qoollaaban ee hilibka la sudho oo kale ayaa jahannamo ku sugan oo milu shawki sacdaan yacni cadaadda qodaxdeedoo kale matalaya oo la shabbaha yacni sacdaanku waxa weeyaan waa geed yacni sidaa cadaadoo kale ah ay markaa waxa weeye qodaxdeedu soo qoollaabantay qodaxdeedu soo qoollaabantay marka waxay yidhahan waa geed markaa geelu aad u jecel yahayoo yacni markaa wada qodax ah oo waxa weeye ilaa xagga ugu sarraysa ilaa jirridda ayaa markaa qodaxdu markaa sidaa ugu taallaa qodaxdu sidaa ugu taallaa calaa kulli xaal waa sida waxay shabbahayaa geedkaasi wuxuu markaa la mid yahay uun sida markaa cadaadoo kale laakiin waxaa lagaga shabahayaa xagga qalloocuun baa laynoogu matelayaaye xagga cidamkiiyo weynida yacni waxa weeye aad bay u weyn tahay wuxuu idhi wa fii jahannama kalaaliibu mithlu shawki sacdaan hal ra'aytum shawka sacdaan ma aragteen qodaxda markaa waxa weeye geedkaa sacdaan la yidhaahdo qodaxdiisa ma aragteen waa geed markaas sidaa cadaad oo kale qaaluu waxay yidhahdeen nacam haa qaala fa innaha mithlu shawki sacdaan waxay la mid tahay biraha qoollaabanee soo qalloocee hilibka la sudhaa ama neefka la sudhaa waxay la mid tahay cadaadda qodaxdeed oo kale hayra annahu laa yaclamu qadra cidamiha marka laga reebo inaan u ogayn weynideedu qadarku la eg yahay ila allahu caza wajalla allah mooye cid kale aynay ogeyn takhtafu nnaasa biacmaalihim dadka ayay dafaysaa biacmaalihim sababtii camalladooday ku dafaysaa oo haddii camal xuno sababaayo in la dafo oo jidhkooda markaa waxaweye birtaasi ay gasho ay markaa waxaweeye uu la yimi waxay way dafaysaa sababtii camalkooday ku dafaysa biraha markaa waxaweye cidii yani cidi meesha ma taagna markaysaga dadka marka waxa weeye soo gelinaysa biruhu iyagaa meesha ka laalaada qofna waa markaa nabadgelinayaan waa amar ilahay bay ku shaqaynayaan amar ilaahay ayay ku shaqaynayaan qofna waa nabadgelinayaan qofna waxa weeye iyagaa marka waxa weeye soo qabsanayo oo yacni markaa dafaya oo jidhka gelaya sababta camalladaynay ku xidhantay fa minhum man yuubaqu bicamalih waxaa ka mida mid lagu halaagaayo camalkiis yuubaqu lagu halaagaayo bicamalihi sababta camalkiisa lagu halaagaayo oo intay daftaayo dee markaysaa naarta ku tuuraysa wa minhum waxaa ka mida man yukhardalu mid waxa weeye birtaasi ay markaa googoynayso oo markaa jidhkiisii bay jarjaraysaa sida khardalka oo kale khardalku waa ininyo yaryar ya ay tuqaticuhu ka qidaci lkhardal waxay birtaasi u googoynaysaa sida waxa weeye midhaha markaa ininyaha yaryar ee khardalkoo kale ee sagara xuurayda midhahaasoo kale yacni markaa sidiisay u googoynayso intay gashay soo jaraysa oo gashay soo jaraysa oo gashay soo yacni markaa saasay ugu noqnoqonaysa dabeedna marka dambe haddana sii daynaysa wa minhum waxaa ka mida man yukhardalu mid jidhkiisa la googoynayo sida khardalkoo kale loo jarjaraayo sida iniyaha khardalkaoo kale iniyaha sagara xuuraydoo kale suma yanjuu intaa dabadeedna badbaadaya isagoo qabqabsan ayuu badbaadaya markaasaa meelihiina ay isqabsanayaan oo caadii ku soo waa qabqabsan yah ya neef baa dawaca qabqabatay soo lama odhan jirinoo markaa waxabay intay markaa qabato oo wax ka yara goosato haddana ma badbaadi jirin yacani waxa weeye saasoo kale wuu badbaadaya marka dambe xataa ida araada allahu caza wajalla raxmata man araada min ahli nnaar xataa idaa araada allaahu ay faida araada allaahu markuu ilaahay doono xataadu waa ibtidaa'iyo xataada ibtidaa'iyada bacdi waxa weeye laba marka waxa weeye beyt bay ku cabireen bacdu almaghaariba mahma atat xataa qubayla almaadi aw ilmudaarici bilankhifaadi aw qabla ina aw ida aw mubtada falaa tashuka annaha xarfu ibtida yacni labada beyt ayay ku cabireen daabitka marka ay leedahay xataada ibtidaa'iyada culamada qaarkood waxay yidhahdeen macno haayana way faa'iideynaysaa bacdina waxay yidhaahdeen may macno haaye ma faa'iideynayso iyadoo ibtidaa'iya laakiin waxay la mid tahay yani oo kale ay la mid alla macno noqonaysa xataa ida araada allaahu ay fa ida araada allahu bay la macno noqonaysa futuuxaat illaahiya marna wuxuu maraa in macno haaye uu fasiro isagoo ibtidaa'iye ku fasiray oo haaye uu yeelo sida jamac badani ay ugu yeelaan ay uga dhigaan haayadu inay nafaa'idinayso mararna wuxuu maraa inay fa markaa saabiye ah la macnatay xataa idaa araada allaahu ay fa idaa araada allaahu ama xaalkoodu saasuu ku baaqi noqonaya xataa idaa araada allahu ilaah laga gaadhaayo markuu ilaahay doono caza wajalla ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyna raxmata man kii naxariistii uu doono araada uu doonayo oo min ahli naari ahlu naarka ka mid a amara allaahu ilaahay wuxuu amraa waa idaada jawaabteedii almalaa'ikata malaa'igta ayuu amr ah an yukhrijuu man kaana yacbudu allah an yukhrijuu inay soo bixiyaan man kaana kii ahaaday yacbud allaha mid ilaahay caabudaaya ahaaday inay ka soo saaraan naarta kii ilaahay caabudi jiray inay naarta ka soo bixiyaan ayuu ilaahay amr ah ka soo gura naarta fa yukhrijuunahum waa ka soo saarayaan oo naartii bay ka soo gurayaan oo ka saarayaan wayacrifuunahum way garanayaan kuwaa ilaahay caabudi jiray biaahaari sujuud raadadkii sujuudday ku garanayaan raadadkii sujuudda ayay ku garanayaan raadadka sujuudda culamada qaar waxay u fasireen in laga tilmaamaayo yacnii wejiga raadka ku yaalle sujuudda aharu sujuud oo wejiga ah in laga tilmaamaayo ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen toddobada xubnood ee laga sujuuday ku dhacaysaa toddobadaba xadiis kaleo soo arooraa wuxuu sheegayaa waxay ku garanayaan daaraatu wujuuhihim yani waxaweye inta kale waxaweye way gubanaysaa yani waxaweeye wareegyada marka wejigooda intaasaa marka waxaan yani markaa iftiimays marka xadiiskaasi wuxuu tilmaamaya wejiga marka inay marka u dhacayso ayaa marka uu xadiiskaas kale tilmaamaya waxarama allahu caza wajala cala annaari an taakula asra sujuud waxarama allahu ilaahay waa xaaraantinimeey caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyn cala annaari naarta wuxuu ka xarimay oo ka xaaraantinimeeyey an taakula inay cunto ahara sujuud raadka sujuudda inay cunto ilaahay naarta waa ka xarimay yacni ma cuni karto markaa raadkaa sujuudda fayakhrujuuna min annaar way ka soo baxayaan markaas naartii bay ka soo baxayaan qoladaas markaa la amray inay ka baxaan fa kullu bni aadama taakuluhu annaaru ilaa ahara sujuud fa kullu bni aadama ina aadam oo dhan yacni hadduu naarta galo taakuluhu annaaru naartu way cunaysaa jidhkiisoo dhan bay cunaysa ilaa ahara sujuud raadka sujuudda mooye inta kaleo dhan waa cunaysa fayakhrujuuna min annaari waxay ka soo baxayaan naartay ka soo baxayaan qad imtaxashuu xaalay markaa waxaweye gubteen ayay markaa naarta ka soo baxayeen oo madoobaadeen fa yusabu calayhim maa lxayaa yacni ruux marka waxa weye dab gelay oo dabkii gubay dee waxa weeye markaa dumaayo kale iska noqonay axaadiista qaarkood waxay sheegaysa yani waxa weye kal faxmi inay noqdeen sidii dhuxul oo kale ay dhuxuloobeen dhuxul madoobaato kale ay noqdeen fa yusabu calayhim maau lxayaa waxaa lagu shubayaa biyihii nolosha ya biyo la yidhahdo xayaati baa lagu shubayaa biyaha maaulxayaat ruuxa markaa waxa weeye yacni markaa galaa ama ruuxa ay taabtaan waa noolaanaya bay yidhahdeen waa noolaanaya ama dhimanayo marka culamada qaarkood waxay u fasireen yacni durdur markaa maaulxayaa la yidhaahdo ayaa waxa weeye markaa yacni looga soo daraya yacni durdurkaasaa looga soo darayaa maaulxayaa la yidhaahdo markaasaa lagu shubaya qurunkii iyo wixii oo dhan baa laga reebaya iyo madowgii iyo wixii oo dhan fayambutuuna waa soo baxayaan kamaa tambutu alxibbatu sida u soo baxdo yacni markaa xabadda yare siidhkii ay u soo baxdo alxabatu iyo alxibbatu baa labaduba jiraan alxibbatu bay u dabdinayaan badiba xaada in la hoos dhigo waxayna yidhaahdeen xibbo marka la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa waa iniinta marka geedku ka baxo haddii aanu ahayn wax markaa dalagyada la cuno iyo raashimada aanu ahayn markaasaa xibbe la yidhahda laakiin alxabba haddii la yidhaahdo waxa weeye waa badarka la cuno ee iniyaha ah badarka la cuno sida markaa ama hadhuur ha noqoto ama digir ha noqoto ama yani waxa la midka dhammaan waa xabba ya dhammaan waa xabba laakiin xibba marka la yidhaahdo waxay ku dhacaysaa waa iniin marka waxa weeye aan ahayn badarka markaa la cuno aan ahayn yacani raashimada la cuno aan ahayn dhirtaa kale ayaa laga hadlayaa oo looga jeedaa xibada marka xaada la hoos dhigo fa yambutuuna waa soo baxayaan kamaa tambutu alxibba siday soo baxdo xabadda siirka ah siday u soo baxdo ama xabadda iniinta ah ee geed leeyahay fii xamiili sayli daadku dhoobadu qaaday gudaheeda ay uga soo baxdo yacani waxaa tan loogu shabahayaa way degdeg badan tahay baa la si usoo baxdo say usoo baxda baxdaa aad u degdeg badan uma yafruqu allahu tacaala min alqadaa'i bayna alcibaad intaa dabadeed ilaahay wuxuu ka faaruqayaa bimacnaa wuxuu dhammaynayaa tacaala ilaahay isagaa koreeye min alqadaa'i bayna alcibaad xukunka uu addoommada kale xukumaayo ayuu ilaahay markaa dhammaynayaa oo dhammaystiraya ilaahay laa yashghaluhu amrun can amrin yaa arrin arrin kama mashquuliyo khalaa'iqdoo dhan mar wada xisaabaya khalaa'iqdoo dhan mad buu wada arsaaqaya khalaa'iqdoo dhan waa wada daalacanayaa yacni khalaa'iqdoo dhan waxay ku hadlaan muu mar keliya wada maqlayaa arrin arrin ka mashquulinaya ama shay shay ka mashquulinaya ma jiro wax walba ilaahay waa awoodaa wax kastoo jiruu arkayaa cod kastuu maqlayaa yacni waxaanu awoodayni ma jiro yacni saas yada wey wayabqa rajulun bayna aljannati wannaar wayabqa waa harayaa waa ku sugnaanayaa rajulu nin bayna aljannati waannaar jannadiyo naarta dhexdooda ayuu ku sugnaanaya wa huwa aakhiru ahli nnaari dukhuulan iljanna waana kana ahlu naarka ugu dambeeyey dukhuulan xagga gelitaanka aljannata jannada uu gelaayo waa ka ugu dambeeyey yacni cidda naarta laga soo bixiyey ee janno gelaysa waa cid ahlu tawxiid uun ahe shaksiga ugu dambeeya kan weyn kan baa ugu dambeeya muqbilan biwajhihi qibala annaar wuxuu ku baaqi noqonayaa ku sugnaanayaa muqbilan xaalu markaa u jeedo oo ku qaabilayo biwajhi wejigiisa qibala annaari xagga naarta naartii markii laga soo bixiyaa xaggii naarta loo jeediyey marka naartii kuma guda jiro laakiin xagga naartuu eegaya fayaquulu wuxuu odhanayaa rabbi rabbigayow isrif wajhii min annaar wejigayga ka leexi naarta marka hore wuxuu codsanayaa bes bal xaggan markaa naarta yacni markaa aragga u arkayo in laga leexiyo geesta kale loo jeediy ya nuskhada laakiin nuska qaar waxay qorayaan can innaari xagga naarta ilaahay ou ka jeedi laakiin nuskhada daarulminhaaj waxay qoraysaa min annaari bay qoreysay laakiin waxaa ku dhacday min innaari hmm. ayaa daaru minhaaj ku dhacday aynu ammaanaynay eh, de mintana waxa weeye eh, waxaa la yaqaanaa haddii alay ka daba dhacdo waxaa lagaga baxaa sida mashhuurkae jamaahiirulcarab ay uga hadleen qur'aankana la akhriyey iltiqaa'u saakinaynka waxaa lagaga baxaa fatxo aduu luqo kale waa jirtaa oo qaliilo ahi oo bacdualcarab ugu hadleen oo mininnaarida ah laakiin tii fasaaxada badnayd ee jamaahiirta carbeed ugu hadleen qur'aankana la akhriyey meelahay kaga timi dee ma haddii markaa waxaan al ahayni ka daba dhacaanna waxaa lagaga baxaa kasra markaa laga baxa min ictibaari ama min ictimaadi marka la yidhahdo kale waa yahay isrif wajhii wejhigayga ka leexi min annaari naarta ka leexi ama caninnaari caninnaari kolay sarafa sida badan ba can bay ku gudubtaa sida badan canta ayay ku gudubtaa qur'aankana ay ugu timi isrif leexi wejhii wejigayga caninnaari xagga naarta ka leexi faqad qashabanii xaqiiqee waxay halaagay oo issumeeyey qashaba waxa weeye waa halaagga iyo sumaynta marka waxa weeye ayaa loo isticmaala faqad qashabanii waxa i halaagay riixuha yacni urteeda i halaagtay yacni inay markaa taasi aad u dhibayso ayuu tilmaamaya wa axraqanii waxa i gubay dakaa'uha kulkeeda ayaa i gubay naartii wuu ku dhow yahay naartii wuu ku dhow marka urteeda iyo qarmuunka ka imanaya ayaa marka waxawayan i halaagay waxaana i gubay kulka markaa iga imanaya ya yani uumigeeda igubay uumigeedaas iyo kulkeeda ayaa igubay dakaaga waxaa loo isticmaalaa waa ololka yani ololkeedaasaa i gubay waxaa lagoo tilmaamaya yani waxa markaa ololka ka imanaya oo kul ah ayaa looga jeeda ila naarta lafteeda isagu kuma jireen fa yaquulu wuxuu odhanayaa ilaahay hal casayta ma mudan tahay ama ma laga yaabaa in fucila daalika bika haddii kaa lagu sameeyo daalikada waxaa loo jeedaa sarfiga leexintaa haddii lagu falo markaa lagu sameeyo an tas'ala hayra daalika intaa waxaan ahayn inaad weydiisatoad codsato ma laga yaabaa intaa waxaan ahayn inaad weydiisato codsato ma laga yaabaa fa yaquulu wuxuu dhaha laa wacizatik maya ma weydiisanaayo wacizatik cizadaadan ku dhaartay ilaahayow weydiisan maayo wallu maraha inaanu dib u weydiisanayn bes intaas keliya ii samay fa yucti illaahu ilaahay wuxuu siinayaa caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne maa shaaa min cahdin wa miihaaqin maa shaaa waxa uu doono min cahdin ballan ah wa miithaaqin iyo markaa waxa weeye ballan dhaar lagu adkeeyey ah ya dhaar iyo ballanba wax allo wuxuu markaa doono ayuu markaa waxa bixinaya si uun markaa bal looga yeelo fayasrifu allahu caza wajalla wajhahu can innaar ilaahay waa ka leexinaya caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne wajhahu wejigiisa wuxuu ka leexinaya labadan jumlo caza iyo wajalla waa laba jumlo oo muctarida ah muctaridataan ah oo loo keenay lilmadxi ammaan loo keenay allah wuxuu ka leexiyaa wajhahu shakhsigaa wejigiisa can innaari xagga naartuu ka leexiyaa fa idaa aqbala bihi cala aljanna markuu waxa weeye e, qaabilo xagga jannada u jeestoo qaabilo ra'aa wuxuu arkaa bahjatahaa quruxdeeda ayuu arkaa may waxay noqonaysaa yani markaa waxaa bedel fa idaa aqbala markuu aqbalo markuu qaabilo bihi wejigiisa la qaabilo cala aljannati jannada ra'aa bahjataha ka beddelo markuu arko quruxdii jannada uu arko sakata maa shaa allahu caza wajalla an yaskut sakata waa aamusaa maa shaa allahu muddada uu ilaahay doono caza ilaahay isagaa haalibah wajalla isagaa weyne an yaskuta inuu aamuso maa shaa allahu an yaskuta an yaskuta yani shakhsu shaksigaasi inuu aamuso intuu ilaahay doono ayuu markaa aamusaa uma qaala kadib buu haddana wuxuu yidhahdaa yaa rabbi rabbigayow qadimnii cinda baabi aljanna albaabka jannada igu dhowee ya albaabka jannada agtiisa igiin fayaquulu allahu caza wajal markaasuu ilaahay wuxuu yidhahdaa caza isagaa haaliba wajalla isagaa weyne lahu isaga wuxuu ku yidhaahdaa alaysa qad actayta alcuhuuda waalmawaahiiqa miyaanad bixin alaysa miyaad ahayn qad actayta mid bixiyey alcuhuuda ballamada ballanqaadyada iyo walmawaahiiqa ballamada dhaaraha lagu adkeeyey miyaanad ku bixinnin anlaa tas'ala inaad weydiisan miyaad ballanqaadin oo dhaaraha iyo ballanka ku bixin hayr aladii kii waxaan ahayn kunta aad ahayd sa'alta mid weydiistay aad ahayd yacni shaygii markii hore aad markaa codsatay waxaan ahayn dib dambe inaanad u weydiisan miyaanad ballan iyo dhaarba ku marin ha iyo may midna ma yidhaahdee fayaquulu wuxuu yidhaahdaa yaa rabbi rabbigayow laa akuunu ashqaa khalqik noqon maayo yacni yaanan noqon buu u jeedaa waa khabarun yuraadu bihi adducaa siiqadu waa khabar laakiin macnuhu uga jeedaa waa baryo laa akuunu noqon maayo ashqaa khalqika khalqigaaga ka ugu shaqisan noqon maayo yacni yaanan noqonin oo ilaahu hayga yeelin baa macnuhu u dhacaya wuxuu u jeedaa cidda naarta ka soo badbaaday ee ka soo baxday ka ugu shaqisan oo xagga shaqaawada ugu dhow shaqaawo way ka dheer yihiine laakiin shaqaawada xaggeeda ugu habeen xiga hayga iga dhigin oo raxmaddaada hayga iga xirmaanin oo ha qadin oo raxmaddaada hayga qadin fayaquulu wuxuu yidhaahdaa ilaahay allah wuxuu yidhaahdaa fama casayta maxaad mudan tahay in uctiita haddii lagu siiyo daalika kaas anlaa tas'ala ghayrahu inaad weydiisan wax kale ma mudan tahay oo bimacnaa haddii taa aan kuu yeelo wax dambe miyaad i weydiisan doontaa oo aan jannada albaabkeeda kugu dhoweeyo fayaquulu wuxuu laa wacizatik ya dhaartii waa qadiman tahay ku weydiisan maayo wax dambe adan ku dhaartay laa as'aluka ghayra dalik kaa hadda aan ku weydiistay waxaan ahayn dib ku weydiisan maayo fa yuctii wuxuu markaa bixinayaa siinayaa rabbahu rabbigii ayuu wuxuu siinayaa caza wajalla ilaahay isagaa haalib wajalla isagaa weyne maa shaa wuxuu ilaahay doono min cahdin ballan ah wa miisaaqin iyo ballan dhaar lagu adkeeyey ah wax allo wuxuu ilaahay ka doono ayuu yeelayaa oo ballamadii iyo dhaartiiba waa dhiibaya oo bixinaya ya wax allo wixii markaa waxa weeye ballan ballanqaad ah arrinka noocaasa waxa weeye waa ballanqaadayaa dhaarihiina sidiiba ku maraya inaanu wax dambe weydiisanayn fa yuqadimuhu ilaa baabi aljanna markaasuu ilaahay wuxuu u hormariyaa ilaa albaabka jannada laga gaadhayo agta albaabka jannada la geeya faidaa balaqa baabaha markuu gaadho albaabka jannada oo fara'a u arko zahrataha yacnii quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda u arko iyo wamaa fiiha waxa ku suganoo min annadrati yacni waxa weeye ladnaan ka muuqata ah nadradu nicmada quruxdeedaa la yidhahdaa tacrifu fii wujuuhihim nadrata naciim marka min annadrati iyo waxa markaa qurux iyo markaa waxa weeye wanaagee markaa yaalla uu ku arko iyo wasuruuri farxad marka nadarada waxaa soo gelaya yacni quruxda ka muuqata cidda markaa nicmaysatae jannada ku sugan ya dhalaalka iyo quruxda wejigooda ka muuqda yacni markaa uu arko albaabkeeda markuu gaadho oo uu quruxdeeda arko taxayara waa wareeraa fayaskutu dabeedna waa aamusaa maa shaa allahu an yaskuta taqdiirka waxaa la qadarayaa taxayara waa wareeraya dabeedna wuxuu aamusayaa intuu ilaahay doono inuu aamuso fa yaquulu wuxuu odhanayaa yaa rabbi rabbigayow marka dambuu dabeedna haddana ducadii bilaabaya rabbigayow adkhilni ljanna jannada igeli geli fa yaquulu allahu caza wajal markaasuu ilaahay wuxuu yidhaahdaa caza ilahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne way xaka iyo bna aadam way xaka badhaadhahaagee yabna aadam ina aadamow weylaka iyo weyxaka waa isku macna yidhaahdaan eh, laakiin waxa midna waxaa loo isticmaalaa raxmadda midna waxaa loo isticmaalaa cadaabka marka weyxaka waxaa loo isticmaalaa xagga raxmadda weylakana waxaa loo isticmaalaa xagga cadaabka loo isticmaala marka hadda waxa weye ninkan dee waxa weeye eh, in markaa weyl iyo de halaag loo sheegaya ma weyxaka yacni badhaarahaage ya bna aadama ina aadamow ma akhdarak yacni shayun cadiimun akhdarak yacni waxaweye shay weyn ayaa ballanburintaada badnaysii ballanburin badanida ballanburin badanida tacajub baa markaysaga loo jeeda maa akhdaraka ballanburin badanida ya alaysa qad actayta miyaanad ahayn mid bixiyey alcahda ballanka iyo walmihaaqa ballanka dhaarta lagu adkeeyey miyaanad ku bixin allaa tas'ala inaanad weydiisan hayra aladii kii waxaan ahayn ucdiita lagu siiyey intaa lagu siiyey waxaan ahayn dib inaan u dalbanaynin oo u baryaynin oo u weydiisanayn miyaad hore ballan u qaadin oo dhaarna weliba aanad ku adkayn fayaquulu wuxuu odhanaya yaa rabbi rabbigayow laa tajcalnii ha iga yeelin ashqaa khalqik halkan baa ducada iyadoo toos ah ya uu ku sheegay khalqigaaga ka ugu shaqinimada badan ama shaqinimada xaggeeda ugu xiga ilaah waa iga dhigi fayadxaku allaahu caza wajalla minhu ilaahay baa ku qosla uma ya'danu lahu ilaahay intaa dabadeed wuxuu u idmaayo u ogolaadaa fii dukhuuli iljanna jannada inuu galo ayuu ilaahay u idmaayo u oggolaadaa fayaquulu wuxuu yidhaahdaa ilaahay tamanna tamanni oo jeclayso wax lagu siiyo bal maanta tamanni oo jeclayso tamanna tamanni waa amar fayatamanna waa tamaniyayaa waxaana loo jeedaa in marka waxa weeye wax alla waxaad doonta adigu dalbo waa tamaniya waa jeclaysanaya xataa ida inqataca umniyatuhu wuxuu tamannigiisa wadayaa ilaa ay ka go'ayso waxa uu markaa tamaniyayo jeclaysanaya qaala allahu caza wajal ilaahay saasuu yidhahdaa ama xataa ida inqaaca ay faida inqataca markuu go'o umniyatuhu wuxuu tamaniyayo jeclaysanayo wax kale uu tamaniyoba uu niyadda ka waayo allo wixii niyaddiisa ku soo dhaco dhan waa jeclaysta oo wanaag ah markuu wax kasta oo ku soo dhaca uu tamaniyey ayuu marka dambe wax allo wax kaloo kusoo dhacaba dhacba waa waayayaaba welina waa u furantay arrinkii waa ka go'aysaa dabadeed marka ay ka goodo qaala allahu caza wajalla ilaahay wuxuu yidhaahdaa waa jawaabta idada caza ilahay isagaa haalib wajalla isagaa weyne zid min kada wa kada waxaa kordhi waxaa kale ku kordhi tamaniga waxaa kale ku kordhi isagii baa la xasuusinaya haddaba leeya shaygaa jeclayso shaygaa kale jeclayso shaygaa kale jeclayso qaala allaahu zid min kada wa kada aqbala yudakiruhu rabbuhu aqbala waa soo qaabilaa yudakiruhu xaaluu xasuusinayo rabbuhu rabbigii xasuusinayo soo qaabila xataa ida intahat bihi lamaaniyu ilaa ay markaa ka dhammaato ididiilooyinka uu ididilaysanayey kuwii intii la xasuusiyeyna waa tamaniyayaayo way ka dhammaanaysaa dadna waa ka go'aysa wax dambe uu tamaniyo waa waayaya markuu wixiiba wada tamaniyey oo wada jeclaystay qaala allaahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi yacni wuxuu odhan doonaabaa loo jeedaa laka dalika wa miluhu macahu waxaa kuu sugnaaday kaasaa kuu sugnaaday waxa aad tamanidoo dhan kulligood waa kuu sugnaadeen aad helaysaa wa miluhu macahu waxaa kaloo kuu sugnaaday in kaloo la mida oo wehelisaana waa kuu sugnaatay qaala abu saciidin radia allaahu canhu abu saciidin alkhudri waxauu yidhi ilaahay raalliha ka noqdee innii samictuhu waxaan ka maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam damiirka haaduu nebigu u noqonaya yaquulu xaalu odhanayo daalika laka wacasharatu casharatu amhaalihi kaasaa kuu sugnaaday adiga waxaa aad dhan waxaa kaloo kuu sugnaaday toban la midoo la-eg waxallo wuxuu markaa tamaniyi karayay markuu tamaniyey ou jeclaystay oo weliba la xasuusiyey markay ka go'day ou intiina tamaniyey oo wixii wada jeclaystay ayaa waxaa lagu yidhi intaasoo dhan waad leedahay weliba toban laabkeedna waad leedahay abu hureyre iyo waxa weeye markaa abu saciid hadal baa halkaa ku dhex maray oo abu saciid baa wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi markaa dalika laka wacasharatu casharatu amhaalihi dabeedna wuxu yhi anigu casharada ma maqlayn anigu waxaan maqlay buu yihi hadaan abu hureyre ahay laka dalika wa miluhu macahu intaa iyo in la eg baad leedahay anigu casharadaa ma maqlin laakiin abu saciid ayaa markaa maqlay marka waxay noqonaysaa yani waxa weeye iyadana marka in la aqbalay noqonaysaa oo waxa weeye ziyaado markaa dheeraada weeye oo markii dambe nebiga calayhi salaatu wasalaam loo ziyaadiyey ayay noqonaysaa xadiiska kolley fawaa'id badan baa laga qaadanayaa marka fadliga ilaahay inuu waasic yahay baa ka mid a sida loo yidhi marka tamanna oo marka tamannigiisii u dhammaaday haddana loo xasuusiyey haddana markii dambe toban goor loo laban laabay yani siduu ilaahay fadligiisa ugu badinaayo fadligiisana waasica u yahay ayaa laga qaadanaya marka halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk